بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku jirnay matnigii alcaqiidaة الضaxaawiya waxau sheekhu yihi raximah اllah wakulu shayin yajri bitaqdiirihi wa mashii'atihi shay kastaaba wuxuu ku soconayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala taqdiirkiisa iyo siduu qadaray iyo wa mashii'atihi iyo doonistiisa ayuu ku soconayaa shay waliba wa mashii'atuhu ilaahay doonistiisuna tanfudu waa fulaysaa oo wixii ilaahay doonaa inay dhacaan way dhacayaan laa mashii'ata lilcibaadi wax doonis oo u sugnaaday addoommada ma jiraan ilaa maa ilaa maa shaaa lahum ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u qadaray ee uu u doonay inay dhacaan mooyaane famaa shaaa wixii ilaahay doonaa ee lahum iyaga uu u doono inay dhacaan kaana waa xasilaya wamaa lam yasha wixii aanu alla doonina lam yakun ma xasilayaanoo ma dhacayaan yahdii ilaahay waa hanuuniyaa man yashaau ciduu doono inuu hanuuniyo ayuu ilaahay hanuuniyaa wayacsimu waana ilaaliyaa ilaahay subxaanahu watacaala ciduu doono inuu ilaaliyo wayucaafii waa dhowraa oo fitanka iyo imtixaanaadka iyo sharoo dhan buu ka dhowraa ciduu doono inuu dhowro fadlan waxa way gallad xaggiisa ka ahaatay daraaddeed wayudilu waana lumiyaa ilaahay man yashaau ciduu doono inuu lumiyo ayuu ilaahay lumiyaa wayakhdulu waana hoojiyaa wayabtalii waana imtixaamaa ciduu doono cadlan cadaalad xaggiisa ka ahaatay daraaddeed oo aanu cidna ilaahay dulminaynin subxaanahu wa tacaala wa kulluhum dhammaantood yataqallabuuna waxay isku gedgedinayaan fii mashii'atihi ilaahay doonistiisa dhexdeeday isku gedgedinayaanoo sidii ilaahay doonay bay samaynayaan bayna fadlihi wa cadlihi xaalay ku dhex sugan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala galladiisa iyo fadligiisa iyo cadaaladiisa wa huwa mutacaalin can iladaadi walandaadi nusakda qaar baa intaa ziyaadinaya wa huwa ilaahay mutacaalin waa mid ka sarreeya can iladaadi waxa weeye kuwa did u ah oo ka soo horjeedo mucaarid u ah oo ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisa khilaafaya iyo walandaadi iyo kuwa ilaahay la mida alle intaba waa ka koreeya laa raadda liqadaa'ihi cid waxa weeye radinaysa oo celinayso ka hor imanaysaa ma jirto liqadaa'ihi ilaahay sida uu qadaray walaa mucaqiba lixukmihi cid waxa weeye ka daba imanaysa xukunka ilaahay oo wixii ilaahay xukumo waxa weeye ka daba imanaysaana ma jiro walaa qaaliba liamrihi ilaahay amarkiisa cid ka qaalib noqonaysa oo ka xoog badanaysaana ma jiro aamanaa bidalika kullihi wuxuu sheikhu dabadeetana yidhi aamanaa waan rumaynay bidalika madkuurkaa lasoo sheegay laga soo bilaabo naquulu fii towxiid illaah ilaa halkaa la gaadhayo intaa aynu soo sheegnay dhammaanteed waa rumaynay buu yidhi kullihi waa wada rumayn aamanaa waa rumaynay bidaalika madkuurka la soo sheegay kullihi wa ayqanaa waana yaqiinsannay oo qalbiganu ka yaqiinsannay anna kullan in mid kastaaba min cindihi ilaahay agtiisa ka ahaaday sheekhayna raximahullah alimaam abu jacfar aطaxaawi isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi wa kullu shayin yajri bitaqdiirihi wa mashii'atihi masalada qadarka saynu horeba u tilmaanay sheekhu raximahullah waa soo celcelinayaa dhowr jeer tartiib waxa weeye uma samaynin ee waxa weeye dhowr jeer buu soo takraarinaya soo celcelinaya shay kastaaba wuxuu ku soconayaa taqdiirta ilaahay iyo sidii ilaahay doonay subxaanahu wa tacaala inagii sheegnaya nidhi kownkan waxa ka dhacayaaba ama khayr ha ahaado ama shar ha ahaadee ilaahay baa qadaray arrinkaasi ahlubidaca qaarkood buu ku qaraarhaadayo dhuunta u mari waaye waxay yidhahdeen subxaanahu ilaahay sharka ma doonin dabadeetana wixii ay ka carareen wax ka daran bay ku dhaceen waxay yidhahdeen ilaahay sharka ma doonin oo dabeetana ilaahay khayrka unbuu doonay iyo iimaanka oo haddaa gaalnimada iyo shirkigana yaa doonay addoonkaa doonay bay yidhaahdeen kadibna waxaa soo baxday halabat mashii'at اlcabdi calaa mashii'at illaah arrinkaasna waa arrin baaila addoonka mashii'adiisi ilaahay addoommada oo dhan wuxuu ka doonay bay idhaahdeen iimaan ee gaalku isagaa gaalnimada doortay oo doonay marka waxaa soo baxayaa mashiicadii addoonka ama doonistii addoonka ayaa waxay ka qaalib noqotay doonistii ilaahay haakada qaaluu laakina الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay xadiisu jibriil arbiciinka wuxuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa maala markuu arkaanta iimaanka tirinayey watu'mina bilqadari ha khayrihi wa sharihi qadarka labadaba waa ka mid siduu nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam qadarka ilaahay wuxuu qadaray khayra qura ma aha ee ilaahay sharna waa qadaray khayrna waa qadaray laakiin sharka ilaahay ma jecla gaalnimada iyo fisqiga iyo macaasida iyo bidaca ilaahay qadarkiisa ha ku dhacaan laakiin alle ma jeclaa subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed buu shiiku wuxuu uhi wakullu shayin yajri bitaqdiirihi wa mashii'atihi dhammaan ashyaada oo dhani ilaahay baa qadaray subxaanahu wa tacaala mashii'adiisuna waa fulaysaa wixii ilaahay doonay waa dhacayaan anagii u qaybinaynay waxa weeye iraadada iraadatun qadariya iyo iraadatun sharciya iraadatun qadariya waa mashii'adii waxa ilaahay qadar ahaan u doonaa waa dhacayaan ma baaqan karaan addoommaduna mashiica ma lahaa ilaa in ilaahay doono mooyaane subxaanahu wa tacaala wixii alla doono iyaguna waxa weeye way dhacayaan oo way doonayaan halkaa wuxuu sheikhu ku radinayaa laba daa'ifo ama laba kooxood oo kooxaha qaldamay ka mida qole waa qadariyada almuctazila waxay idhaahdeen ilaahay addoommada camalka ay samaynayaan mashiica kuma laha oo waxay nafiyeen mashii'ata allaahi liafcaali اlcibaad waxay leeyihiin kuwaasi addoonku waxa uu samaysanayo isagaa abuuranaya oo samaysanaya ilaahayna mama dooninba halkaas iyagu istaageen qolana darafkaa kale istaageenoo waxay idhaahdeen maye ee addoonku waxa uu samaynayo ilaahay baa doonay addoonkuna mashii'a iyo ikhtiyaarba kuma laha waa aalad waxa weeye aan ikhtiyaarba lahayn addoonku laakiin ahlu sunnuhu labadaa way udhaxeeyaan oo ahlu sunnuhu labada mashiicaba way sugayaan ahlu sunnuhu waxay idhaahdeen addoonku mashiica ayuu leeyahay iyo ikhtiyaar buu leeyahay iyo doonis laakiin mashiicada iyo doonista addoonku leeyahay waxay ku xidhan tahay mashiicada ilaahay subxaanahu wa tacaala qaala allahu tacaala wamaa tashaa'uuna an yashaaa allah laba mashiia la sheegay hadda u fiirso addoonkii mashiia loo sheegay rabbina mashiiadiisii waa la sheegay waxa la yidhi wamaa tashaa'uuna waxba ma dooni kartaan ilaa an yashaaa allaahu inuu ilaahay doono mooyaane marka mashiicada cabdigu waxay ku xidhan tahay mashiicada ilaahay ee in la yidhahdo addoonku mashiicaba male waa waraaqdaa babanaysa hawadu marba dhinac u qaadanayso oo addoonku ikhtiyaarba male ficil male mashiico male kaas waa baail weeye ahlu ma qabaan sidaa daraaddeed buu sheikhu ku radinayaa labada daa'ifo oo mashiico addoommadu ma laha ilaa inuu ilaahay doono mooyaane wixii ilaahay doono inay dhacaan addoommadu way dooni karaan oo way dhici karaan wixii kalena ma dhacayaan yahdi man yashaau wayacsimu hidaayada laba qaybood baa loo qaybiyaa sida waxa weye la yaqaano hidaayada mid waxaa la yidhahdaa hidaayatu tawfiiq oo waxa weeye waa tawaafajinta qalbiga waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ridayo midna waxaa loo yaqaanaa hidaayat اlbayaan wاlirshaad waa hidaayo caddayn ku saabsan iyo dariiqa toosan in la istusiiyo labadaa noc baa hidaayada loo qaybiyaa nooca hore oo ah hidaayat hidaayat الtawfiiq ilaahay baa la gaaro subxaanahu wa tacaala cidi lama laha laa nebi baan la lahayn walaa weli baan la lahayn walaa waxa weeye cid kalaan la lahayn sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuu yidhi innaka laa tahdii man axbabta nebiga sala allahu calayhi wasalam adeerkii aad buu u jeclaa abu daalib waayo waa u soo gargaaray garabkiisuu istaagay isagaa nebiga sala allahu calayhi wasalam soo koriyey sidaa daraaddeed nebigu wuxuu jeclaystay adeerkii abu aalib inuu islaamo aad buu u jeclaystay inuu jeclaystay maxaa u daliila dee aayadda inaka laa tahdii man axbabta baa la yidhi rasuul ilaahayow adigu ma hanuunin kartid ciddaad jeceshahay marka nebigu waa jeclaa adeerkii inuu hanuuno laakiin dee ilaahay baan doonin inuu hanuuno hadihi hidaayatu tawfiiq nebiga waa loo diiday sala allahu calayhi wasalam amaa hidaayat lbayaan wاldalaalati wاlirshaad oo ah xaqa in la istusiyo waddadii saxda ahayd waa taase raaca dee taa nebiguna waa leeyahay mu'miniintuna waa leeyihiin nebigana waa loo sugay sala allahu calayhi wasalam waxaa la yidhi wainaka latahdii ilaa siraaطin mustaqiim adigu waxaad dadka ku hanuuninaysaa jidka toosan ayaad ku hanuuninaysaa dadka marka hidaayatu tawfiiq cidnama sheegan karto suufiga yidhaahda cid baa waxa weeye hanuunka iska leh oo bini aadama oo waxa weeye awliyada waxbay hanuunin karaan oo qalbigay hidaayo gelin karaan waxa weeye hadalkiisu waa baail weeye ma nebi maxamed cid ka fadli badan baa jirta sala allahu calayhi wasalam haddii hidaayada tawfiiqa ee qalbiga waxa weeye la gelinayo haddii bini aadam leeyahay nebi maxamed baa yeelan lahaa sala allahu calayhi wasalam kadibna adeerkiibuu u furi lahaa oo uu jeclaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wayudilu man yashaau wayahdulu wayabtalii cadlan halkaana wuxuu sheekhu ku radinayaa muctasilada oo waxay qabaan qolyaha muctasilada loo yaqaanaa wax loo yaqaano wujuubul ilaahay waxaa ku waajibaya bay yidhaahdeen ficlu lalaxi cala allah wujuubu ficli alaslaxi cala allah ilaahay bay wax ku waajibiyeen muctasiladu oo waxay yidhahdeen ilaahay waxaa waajib ku ah inuu addoonka u sameeyo siba siday ka wanaagga badan tahay ilaahay bay waajib ku tahay war ilahay waxba laguma waajibiye waa idin sidee ilaahay subxaanahu wa tacaala laa yus'alu camaa yafcaluun wahum yus'aluun ilaahay lama weydiiyo muxuu samaynayaa ilahay waxba laguma waajibiyo ilaahay isagaa tafadulan wa ixsaanan addoommihiisa wax isugu waajibiyaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ya mucaad atadrii xaqa allaahi cala alcibaad ma garanaysa xaqa ilaahay kuleeya addoommadiisa markuu mucaadiyiri allah warasuuluhu aclam nebigu wuxuu yidhi xaqu llaahi cala alcibaad an yacbuduuh walaa yushrikuu bihi shaya ilaahay baa wuxuu isugu waajibiyey addoommadiisa haddii ay caabudaan inaanu waxa weeye naar gelinin waxaqu lcibaadi cala allah waxaqu lcibaadi cala allah anlaa yucadiba man laa yushrika bihi shayan marka ilaahay tafadulan wa ixsaanan isaga waxbuu isku waajibiyaa laakiin ilaahay cid wax ku waajibin kartaa ma jirto warka ay muctaziladu sheegeen markaa sax maaha dhammaan addoommada oo dhani waxay ku dhex soconayaan buu yidhi shiikhu mashii'adii ilaahay iyo taqdiirkiisi iyo siduu doonay bayna fadlihi wa cadlihi cidii ilaahay dulmiyeyna subxaanahu wa tacaala ma jiro wa huwa mutacaalin can iladdaadi waalandaadi adiddu waxaa la yidhahdaa almucaarid waalmukhaalif ilaahay cid mucaaridayn kartaa ma jiro boqor kasta adduunyada marka la joogo oo meel haysta mucaaridin buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cid mucaaradayn kartaa oo amarkiisa ka hor iman kartaa wax way ma jiro andaadna ilahay waa ka koreeyaayo cid ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhigantaa ma jiro falaa tajcaluu lilaahi andaadan ilaahay ha u yeelina cidaa la mid dhigaysaan cid ilaahay waxa weeye mucaaridayn karto amarkiisa ka hor iman kartaana ma jiro wuxuu ilaahay bixiyo cid odhan karta maxaad u bixisa ma jiro wuxuu ilaahay diidana cid odhan karta maxaad u diiday ma jiro laa maanica limaa acdayta walaa mucطiya limaa manacta adkaartii ka mid ahayd nebigu sala allahu calayh wasalam qaala allahu tacala maa yaftaxi illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika laha wamaa yumsik falaa mursila lahu min bacdih marka ilaahay subxaanahu wa tacaala cid waxa weeye ku mucaaradayn kartaa waxa weeye afcaashiisa ma jiro laa raadda liqadaa'ihi walaa mucaqiba lixukmihi walaa qaaliba liamrihi tii aynu sharaxnay bay la macno tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qadaagiisa iyo qadarkiisa cid radinaysaa oo wixii uu ilaahay qadaray cid waxa weeye radinaysa ka hor iman kartaa ma jiro xukunkii ilaahay waxa weeye xukumayna cid waxa weeye ka daba imanaysaa ma jiro oo halaga jeegareeyo waxaas ma jiraan ilaahay subxaanahu wa tacala wuxu laa mucaqiba lixukmihi wa huwa sariicu lxisaab ilaahay subxaanahu wa tacaala xukunkiisa cid waxa weeye ka daba iman kartaa siduu xukumay ma jiro walaa qaaliba liamrihi amarka ilaahay ama ka sharciga ha ahaado ama ka qadariga ha ahaadee cid ka qaalib noqon kartaa oo ka awood badan kartaana ma jiro aamanaa bidalika kullihi dhammaan waan rumaynay buu yidhi sheikhu taa waana yaqiinsannahay oo qalbigaynu ka yaqiinsannahay in mid kastaaba ilahay xaggiisa ka ahaaday wuxuu yidhi abu jacfar aطaxaawi raximah اllah waina muxamada cabduhu اlmuصطafى wanabiyuhu اlmujtabى warasuuluhu اlmurtaضى waina muxamada muxamadna waxaanu kaloo ictiqaadsanahay ina muxamada muxamadna cabduhu lmustafaa inuu yahay addoonkii ilaahay ee ilaahay uu doortay iyo wa nebiyuhu nebigiisii almujtabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisii almurtadaa ilahay uu raallida ka noqday ee doortay wanahu khaatamu lambiyaa'i wa inahu khaatamu lambiyaa'i waxaan kaloo ictiqaadsanahay inuu yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam khaatamu alambiyaa ambiyada kii lagu khatimay ee lagu dhammaystiray wa imaamu alatqiyaa kuwa ilaahay ka baqa ee atqiyada ah imaamkoodu inuu yahay ayaanu rumaysanna wa sayidu lmursaliina wa xabiibu rabbi alcaalamiin intaana nusakda qaar baa ziyaadinaysa inuu yahay mursaliinta oo dhan nebiyada oo dhan iyo rususha oo dhan kii ugu fadliga badnaa sayidu lmursaliin iyo wa xabiibu rabbi alcaalamiin waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala kii uu jeclaa inuu yahay ayaanu ictiqaadsana wakullu dacwati nubuwatin bacda nubuwatihi faqayun wahawan sheegasho kasta oo nebinimo la sheegto nebinimadiisa dabadeed waa baadi iyo hawaraac weeye nusakhda qaarna waxay qorayaan wakullu dacwa annubuwati sheegasho kasta oo nebinimo la sheegtaa bacdahu nebinimadiisa dabadeed faqayun waa baadi wa hawan iyo hawa rac wey wa huwa nebigu sala allahu calayhi wasalam almabcuudu waa kii loo diray ilaa caamati اljinni waxa weeye jinniga oo dhan waa kii loo diray iyo wakaafati اlwaraa iyo makhluuqaadka dhammaantoodba waa kii loo diray bilxaqi baa lala diray iyo wlhudaa iyo hanuun ayaa lala diray wa binuuri wadiyaa nuur baa lala diray iyo waxa weeye iftiin baa lala diray markii uu sheikhu ka soo hadlay towxiidka iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxii u waajibay oo towxiidkii aqsaamtiisii hadday tahay towxiid eh, uluhiya towxiid eh, rububiya towxiid alasmaa'i wasifaat halkana wuxuu kaga hadlayaa waxa weeye nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo wixii u waajibay labada shahaado ma kala hadrhaan shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasuulu اllah ma kala hadhi karaan nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu u waajibay inaynu ka ictiqaadino ayuu sheikhu ka hadlaya halkana awala waina muxameda cabduhu almustafa way fatxinayaanoo waana hamsada way kordhigayaan nusakda qaarkood laakiin waxay ku cadfan tahay halkii hore naquulu fii towxiid illaahi muctaqidiina bitowfiiq illaahi ina allaha waaxidun innadaasi oo maquulu lqowl ah bacda alqowl hadday daba dhacdo hamsadu miyaa kasrin jiray mise waa la fatin jiray waa la kasrin jiray marka jumlada maquuluqowlka ah ee ina allaha waaxidun ayay ku cadfan yihiin jumlooyinkanna waina muxamadan waxaanu kula ictiqaadsanahay inuu muxamed addoonkii ilaahay yahay ee la doortay almusطafaa iyo almujtabaa waa isku macne addoonkii ilaahay ee la doortay nabigeenna salى اllahu alayhi wasalam inuu addoon ilaahay yahay oo addoon lagu magacaabo sharaf bay nebiga u tahay salى اllahu alayhi wasalam waina muxameda cabduhu almuصطafaa sharaf bay u tahay nebiga sala allahu calayhi wasalam in ilaahay adoon loo noqdaana waxway nuqsaan ma aha nebigana nuqsaanku ma aha sidaa suufiyada qaarkood yidhaahdeen oo cabdi in la horraysiiyo waa sharaf iyo maqaam aad iyo aad u sareeya ilaahayna subxaanahu wa tacaala nabigiisa markuu ammaanayey fii ashrafi almaqaamaat maqaamaadka meelaha ugu sharafta badan leh markii nebigiisa uu sheegayay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegay cabdun inuu adoon yahay leylat isra wاlmicraaj markii la sheegayay nebiga in la dheelmiyey oo samada waxway la korsiiyey subxaana aladii asraa bicabdihi leyla markii la sheegayey waxyiga in lagu soo dejiyey nebiga sala اllahu alayhi wasalam alxamdu lilahi aladii anzla calى cabdihi اlkitaaba tabaaraka aladii nazla اlfurqaana calى cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira wain kuntum fii raybi mima nazlna calى cabdina marka cabdi nebiga in lagu sheegaa sala allahu calayhi wasalam waa sharaf maqaamu alcubudiyati huwa aclى almaqaamaat walaa shaya ashrafa min alcubudiyati lilahi subxaanahu wa tacala ilahay in addoon loo noqdaa wax ka sharaf badan ma jirto nuqsaanina kuma jirto waa addoon ilaahay nebiguna sala allahu calayhi wasalam isagoo waxa weeye in lagu in lagu maqaamkiisa la dhaafiyo diidaya ayaa wuxuu yidhi laa tadruunii kama atrat الnasaara bna maryam haygu talax oo maqaamkayga hay dhaafinina siday kiristaanku ciise maqaamkiisii u dhaafiyeen oo intay nebinimadiiba ka kaxeeyeen bay ilaah ka dhigeen ilaah siday waxa weeye u socodsiinayeen wuxuu yidhi nebigu inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuuluhu wax kalaba maahe anigu addoon baan ahay hadday istidhahdaan ammaana faquluu waxaad tidhahdaan cabdullaahi wa rasuuluhu ay huwa cabdullaahi warasuuluhu waa addoon ilaahay dhaha waa rasuulkiisiina dhaha nabigeena sala allahu alayh wasalam waxa weeye waa loo dhameeyey markaa haddii la yidhahdo waa cabduhu wa rasuuluhu haddii intaa la ysu raaciyo ammaan waa loo dhameeyey nabiga sala allahu calayhi maqaamkiisina lama dhaafinin cabdun falaa yucbad waa addoonoo lama caabudi karo wa rasuulun waana rasuulo falaa yukadab lama beeni karo walaakin yuaacu wayutabac laakiin waa la raacayaa waana la aeecayaa nabigeena sal allahu alayhi wasalam ambiyada kii lagu khatimay weeye nebigu sala allahu alayhi wasalam oo nebi ka dambeeyey ma jiro sida qur-aanku sheegay axaadiistuna sheegtay ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu yihi maa kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khatama nabiyiin khatama nabiyiin baa lagu kii lagu khatimay oo nebi ka dambaynaya nebiga sala allahu calayhi wasalam ma jiro axaadiistana waa lagu sheegay oo nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kama fi saxiixayn sayaأtii bacdii ثalaaثuuna kadaabuun kulluhum yaddaci annahu nabiyun wa ana khaatamu اlanbiyaa laa nabiya bacdii wuxuu nebigu yidhi xadiiska saxiixaynka waxaa aniga gadaashay iman doona soddon beenawaasiyaale ah soddon kadaabiina ayaa aniga gadaashay iman doona mid waliba nebinimuu sheeganaya oo wuxuu le anu nebi baan aha wuxuu nabiguna yidhi sala allahu calayhi wasalam wa ana khaatamu alambiyaa laa nebiya bacdii aniguna waxaan ahay nebiyada kii lagu khatimayoo cid iga ma jiro soddonkaasi idan waa beenawaasiyaal mid walba nebinimada sheeganayo xadiisu saxaaxaynka ku jiraa culimada qaarkood ishkaal bay soo arooriyeen waxay idhahdeen oo inta nebinimada sheegatay soddon badan inta nebinimada sheegatay soddon badan boqolaal bay gaadhayaan mid walba yidhan nebi baanah oo meelaha ka ciyay nebi baana ha yidhi xadiiskuna wuxuu sheegayaa soddon baa nebinimo sheeganaya see laysu waafajinaya markaa maxaa lagaga jawaabaya inta awoodda yeelanaysa atbaac fara badan kaxaysanaysaa mid kastoo iska hadlaa dee ictibaar ma leh ee waxaa loo jeedaa xadiiska lagu fasiraya bay culimmadu yidhaahdeen oo ay su-aashaa kaga jawaabeen bimacnaa inta atbaac yeelanaysa ee aan baxday ayaa waxaweye alaaثuunka noqonaysa ama soddonka sayid اlmursaliin weeye nebigu salى اllahu alayh wasalam waa mursaliinta oo dhan ama rususha oo dhan kii ugu fadliga badnaa sida nebigu sheegay salى اllahu alayh wasalam ana sayidu waladi aadam walaa fakhr buu nebigu sal اllahu alayh wasalam anigu waxaan ahay awlaadda aadam dhalay oo dhan ka ugu fadliga badan baan ahay faanfaannayga maaha buu nebigu sala allahu alayh wasalam inta aadam dhalaybaa kii ugu fadli badnaa baan ahay faanaygamaa buu yihi nebigu sala allah alayh wasalam waa shukri uu nebigu ku shukri naqayo nicmada ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala waqtiyada qaarkeed waxaa iska bannaan nicmo ilaahay ku siiyey inaad dadka u sheegtaba haddaanay faanfaan kaa ahayn dadka waad u sheegi kartaa haddii ay kaa tahay min baabi wa binicmati rabbika faxadif shukrinaqay kaa tahay waad sheegi kartaa dadka waad u sheegi kartaa laakiin haddaad ku faanfaanayso oo aad iska uriso in yaroo faanfaana ka joog ha sheegin markaa markaa waxa kaa xumaanaysaa marka laakiin waad sheegi kartaa nicmo ilaahay ku siiyey haddii aad shukri uga jeedo nebigu waa kaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ana sayidu waladi aadama walaa faqr waxaa daba jira axaadiista qaarkood oo nebigu sala allahu calayhi wasalam ku diiday in laga fadilo nebiyada kale wuxuu nebigu yidhi laa tufadiluunii calaa muusa war nebi muuse ha iga fadilina ha odhanina waxa weeye adigaa nebi muuse ka fadli badan waa nahiyey nebigu sala allahu calayh wasalam xadiis kale nebigu wuxuu yidhi laa tufadiluu bayna ambiyaai illaah nebiyada ilahay ha kala fadilina ha odhanina hebel baa fadli badan kanaa fadli badan kanaa fadli badan xadiiskuna wuxuu sheegayaa nebigu inuu yidhi anaa nebiyadoo dhanba ugu fadli badan saas daraaddeed abu jacfar aلطaxaawi kitaabkiisa sharxu macaani اlaahaar wuxuu kaga jawaabay su-aasha ama ishkaalka wuxuu yidhi tafdiilka nebigu diidaya sala allahu calayhi wasalam waa tafdiil mucayan in la yidhahdo fulaan wuxuu ka fadli badan yahay fulaan muuse wuxuu ka fadli badan yahay ciise nebi maxamed wuxuu ka fadli badan yahay muuse tafdiil mucayanaa la diidaya laakiin tafdiil mutlaq oo caam ah isaga lama diidin waana ka xadiisku sheegay ibn abilciz alxanafi jawaabta waa sheegaya abu jacfar laftiisuna waa sheegay culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya Eh, way iska bannaan tahay tafdiil mulaq iyo tafdiil mucayana labaduba way bannaan tahay ee eh, nebigu markan uu leeyahy laa tufadiluunii calaa muusa tawaaducan buu nebigu sala allahu calayh wasalam sidaa uu yidhi qaarkood waxay yidhahdeen maye waxaa lagu xambaarayaa haddii ay xamiye iyo waxa weeye tacasubiya meeshii soo gasho oo waxa weeye eh, de wuxuu ku yimi nin baa wuxuu yidhi laa waladii laa waladii nebi muuse waxa weeye sheegay dabadeetana nin saxaabiyo la fadhiyay fadhiy baa yidhi ma nebiyulaahi maxamed oo jooga ayaad nebi muuse soo qaadays meeshii waa laysara qabsaday markaasaa laysula yimi nabigeedoo lashaysto sala allahu calayhi wasalam markaasuu nebigu la tufadiluunii calaa muusa ama laa tufadiluu bayna ambiyaai illaahi ambiyada ilahi kala fadilina hadday xamiya meeshii soo gasho iyo waxa weeye maalan maalan e, guruubaysigu meesha uu soo galo oo cidna ay leedahay annaga nebigeegu nebi muusuu ahaa waxawey annaga nebi maxamed bu ah sala allah aleh wasalam taasaa la diidayey laakiin dhibaata kuma jirto in la yidhahdo nebi maxamed wuxuu ka fadli badnay nebi muuse iyo nebi ibraahim iyo nebi ciiseba oo ka fadli badnaa dhibi kuma jirto dacwo kasta oo waxa weeyaan e, nebinimo e, maalan la sheegtaana waa baail waan sheegnay wuxuu kaloo yidhi sheekhu abu jacfar aلطaxaawi raximah اllah halkaa wa biالnuuri wالdiya الnuur wالdiya waa bimacnan waa isku mid laakiin waxa weeye diyaaga ayaa ka waxa weeye xoog badan nuurka siday culimmadu sheegeen waayo ashamsu diyaaun baa la yidhahdaa wاlqamarana nuuran ayaa la yidhi marka addiyaa waa ka iftiin badan yahy waa ka xoog badan yahay nuurkii wuxuu yidhi abu jacfar aلضaxaawi raximah اllah waina alqur'aana kalaam اllah waxaa kaloo awsaafta nebiga ka mid a intaynaan gelin nebigu salى اllahu عalayh wasalam inuu yahay almabcuuثu ilaa caamati اljin wa kaafati اlwara kii loo diray waxa weeye dadka oo dhan jin iyo insiba waa loo diray nebiga salى اllahu عalayh wasalam oo nebiga sifaadkiisa u gaara ee nebiyada kale aanay la wadaagin ayay ka mid tahay in nebiga waxa weeye risaaladiisu caam tahay xadiiska saxiixa ku yaalla wuxuu qorayay wuxuu sheegayey ucطiitu khamsan lam yucطahunna axadu min alanbiyaa'i qablii wuxuu nebigu yidhi shan baa lay siiyey shan ayaa lay siiyey aan la siinin nebiyadii iga horreeyey aniga shantaa waxaa ka mid ah wa kaana الnabiyu yubcaثu ilaa qowmihi khaasatan wa buciثtu ila اnnaasi caamatan nebigii hore wuxuu ahaan jiray mid loo diro qoomkiisao qura tolkiisaa loo diri jiray nebi walba laakiin nebigu wuxuu yidhi aniga waxaa lay diray dadka oo dhan baa lay diray wabucudtu ila annaasi caamatan waana sida aayaadku sheegayaan wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin wma arsalnaaka ila kaafata linnaasi bashiiran wanadiira tabaaraka aladii nazla alfurqaana cala cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiiran caalamiinta oo dhan buu nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan dee rasuul uu ahaa idan cidda tidhaahda nebigu rasuul buu ahaa laakiin carab oo quru rasuul uu ahaa kufrun waa gaalnimo waa gaalnimo waajib waxaa ah inaad ictiqaado annahu cabdullaahi wa rasuuluhu waa kow wa annahu khaatamu اnnabiyiina laa nabiya bacdahu waa laba wa ana risaalatahu caamatu lilinsi waljinni waa saddex saddexdaa qodoba inaad ictiqaadisaa waa waajib mid ka mida haddaad ictiqaadin weydo waa gaalnimo saddexdaa mid ka mida haddaad ictiqaadin weydo waa gaalnimo inuu addoon ilaahay yahay rasuulna yahay waa kow inuu yahay khaatamulambiyaa oo nebi ka dembeeyeyba aanu jirinna waa laba in risaaladiisu caam tahayoo jinni iyo insi oo dhanba loo soo dirayna waa wada socdaan haddii laba ka midna la ictiqaadiyo midna la ictiqaadin waayo waa gaalnimo wuxuu yidhi abu jacfar raximah اllah waina alqur'aana kalaam qur'aanku waa kalaamka ilaahay waxaanu ictiqaadsanahay qur'aanku inuu kalaamka ilaahay yahay minhu bada ilaahay xaggiisa ayuu ka soo bilaabmay bilaa kayfiyatin waxa weeye qaab la'aan qaab waxa weeye la'aantii aynaan garanaynin ayuu ilahay xaggiisa uga soo bilaabmay qowlan xaaluu yahay qowl wa anzalahu ilaahay waa soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa ayuu ku soo dejiyey waxyan xaal waxa weeye waxyi yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waxyoonayo nebigiisa wasadaqahu wayna rumeeyeen almu'minuuna mu'miniintu way rumeeyeen calaa daalika madkuurka la soo sheegay waxa weeye xaqan xaaluu xaq yahay ayay rumeeyeen waayqanuu wayna yaqiinsadeen annahu kalaamullahi inuu kalaamkii ilaahay yahay qur-aanku inuu kalaamkii ilaahay yahay ayay mu'miniintu yaqiinsadeen tacaala alla waa sarreeyey bilxaqiiqati xaqiiqa inuu kalaamkii ilaahay u yahay ayay yaqiinsadeen waxaweye muminiintu laysa bimakhluuqin ka kalaami lbariya laysa bimakhluuqin muu ahaanin mid makhluuqoo la abuuray qur-aanku mid makhluuqoo la abuuray muu ahaanin ka kalaami albariyati sida kalaamka makhluuqaadka makhluuqaadka kalaamkooda iyo hadalkoodu waa makhluuq waa la abuuray sida hadalka makhluuqaadka loo abuuray hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqu maaha faman samicahu qofkii dhegaysta oo wazacama annahu kalaamu lbashar oo sheegta inuu qur'aankani yahay kalaam ay bini aadam ku hadleen faqad kafara xaqiiqakaasi waa gaaloobay waqad damahu allaahu wacaabahu xaqiiqada ilaahay waa dhaleeceeyey kaa waana ceebeeyey wa awcadahu bisaqara waxaanu ugu ballanqaaday ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeye inuu naarta saqaro gelinayo wa awcadahu cadaabahu waa nusakda qaar baa qoraya ilaahay wuxuu ugu goodiyey cadaabkiisa ayuu ugu goodiyey xayu meeloo qaala tacaala uu yidhi sa usliihi waxaan gelin doonaa kaa saqara naarta saqara ayaan gelin doonaa falamaa awcada allaahu bisaqara markii ilaahay subxaanahu watacaala ugu goodiyey naarta saqara inuu gelinayo liman qaala ciddii tidhi in haada ilaa qawlu lbashar in haada ay maa haada kaasi mu ahaanin ilaa qowlu lbashari qowl waxa weeye bini aadam ku hadlay mooyaane wax kale mu ahaanin markii ilaahay ugu goodiyey naarta saqara inuu gelinayo ciddii sidaa tidhi calimnaa waxaynu ogaanay wa ayqannaa waxaynu yaqiinsannay annahu qowlu khaaliqi lbashar inuu yahay qur-aankani hadaluu ku hadlay basharka oo dhankii abuuray walaa yushbihu qowla albashar mana shabahayo waxa weeye basharka waxa weeye qowlkoodana ma shabahayo iyo hadalkooda waman wasafa allaha cidda ilaahay ku sifaysay bimacnan macne oo min macaani albashar macaanida basharka ka mida tilmaan iyo macne ka mida tilmaamaha basharka iyo bini aadamka cidda ilaahay ku tilmaantaana faqad kafara xaqiiqee waa gaaloobay faman absara kii arkay haada arrinkaa ictabara waa ku cibro qaadanaya wa can mili qowli alkufaari gaalada hadalkooda oo kalena inzajara waa ka reebtoonaanaya wa calima waxaanuu ogaanaya ana allaha tacaala bisifaatihi ay maca sifaatihi sifaatkiisa lala qabo laysa kalbashari inaanu bini aadamkao kale ahayn ayuu ilaahay ogaanayaa halkana wuxuu sheekhu kaga warramaya raximah ullah masaladii waxa weeye kalaamka ama alqur'aanu masalatu lqur'aan ayuu sheikhu halkan kaga warramayaa wuxuuna ku waxa weeye caddaynayaa meesha madhabkii ahlusunnati waljamaaca ay ka qabeen qur'aanku waxa uu yahay ibn abilciz alxanafi markuu masaladan sharaxayo aad buu ugu dheeraanayaa safaxaad fara badanna waa ku sharaxayaa wuxuuna ku bilaabayaa oo odhanayaa haadihi qaacidatun shariifatun tanuu sheikhu ka hadlayaa waa qaacido aad iyo aad u sharaf badan wa aslun kabiirun min usuuli اddiin waana asal weyn oo usuusha diinta ka mida masalada qur-aanka ku saabsan iyo kalaamka ilaahay masalada ku saabsan masale yasiran maaha masale sahlanna maaha waa masalo lagu kala tegey lagu qaybsamay ahlu sunne iyo ahlubidac ayaa lagu qaybsamay waa aslun min usuuli اddiin buu yidhi waa asal ka mid oo usuusha diinta dalla fiihi dawaa'ifun kaiira waxaa ku lumay buu yidhi dawaa'if fara badan ayaa masaladan ku lumay oo dariiqii sawaabka ahaa khilaafay oo mid kala qaaday wahada aladii xakaahu طaxaawiyuna huwa alxaqu imaamu طaxaawi kanuu sheegayna waa sidii xaqa ahayd ee laynaga rabo inaynu ictiqaadinno oo aynaan ka lexleexanin aladii dallat calayhi اladillatu min alkitaabi waالsunna kaasoo ay sheegeen adilada kitaabkiiyo sunnaduba wuxuu sheekhu ku bilaabay waina alqur'aana kalaam ullah wuxuu ku cadfan yahay halkii hore hamsada waad kasrinaysaa waxaynu kaloo ictiqaadsanahay waina alqur'aana kalaam ullah qur'aanku inuu kalaamka ilaahay yahay aynu ictiqaadsanahay qur'aankayna hor yaalla waa kalaam ullah waa ilahay hadalkiisii subxaanahu wa tacaala maaha wax kale sida halbucu sheegaan waa kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa u daliila qaal اllahu tacaala wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah xataa yasmaca kalaam allah haddii mid gaalada ka midii nebi maxamedow sala allahu calayhi wasalam magangeliyinka weydiisto magangeli baa la yidhi xataa yasmaca kalaam allah ilamaa uu ka maqlayo hadalka ilaahay kalaamka ilahay la maqlayana waa qur-aankan la ahrinayey waa qur-aankan la ahrinayey afatadmacuuna an yuminuu lakum waqad kana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam allah waqad kaana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam allah marka qur'aanku waa kalaamullah kalaam bashar ma aha kalaam bini aadam ku hadleen ma aha kalaam waxa weeye meel kale inta lagu abuuray xaggiisa ka yimina ma aha wuxuu yidhi sheikhu wuxuu ka soo bilaabmay ilaahay xaggiisa minhu badaa xagga ilahay buu qur-aankani ka yimi maxaa u daliilaa tanziilu lkitaabi min allaahi alcasiizi alxakiim tanziilu lkitaabi min allaahi baa layidhi min allaahi walaakin xaqa alqawlu minii xaqa alqawlu minii xagga ilaahay buu ka soo bilaabmay qur'aankani ma aha inuu waxa weeye makhluuq xaggiisa ka soo bilaabmay qaar ba waxay yidhahdeen qur'aankani kalaamullaahi maba ahaba nebi maxamed baa lagu abuurayoo xagga nebi maxamed buu ka soo bilaabmay maya jibriil baa lagu abuurayoo xagga jibriil buu ka soo bilaabmay maya hawada lagu abuurayoo hawada xaggiisu ka soo bilaabmay waxbay ku hadleen laakiin warkaas waa waxa weeye kalaam ullaahi weeye subxaanahu wa tacala waa hadalkii ilaahay oo ilaahay xaggiisana ka yimi bilaa kayfiyatin qowlan kayfiye qaab uu yahay ma garanayno in allah yatakalamu bikalaamin allah wuxuu ku hadlaa hadal buu ku hadlaa garan mayno hadalkaasi kayfka iyo qaabka ugu hadlayo laakiin bisawtin wa xarfin sawt cod iyo xaraf buu ilaahay ku hadlaa subxaanahu wa tacaala waxa weeye sida makhluuqu u hadlana ilaahay subxaanahu wa tacaala uma hadlo wuxuu ku soo dejiyey rasuulkiisii buu ku soo dejiyey ama nebigiisii waxyan oo kalaamka ilaahay qur-aankan waa kalaam ullah ilaahay baa ku hadlay jibriillo waa ka maqlay jibriil baa soo xambaarayoo nebi maxamed buu sala allahu calayhi wasalam u keenay nebiguna jibriil buu ka maqlay nebi maxamedna sal allahu calayhi wasalam inagu inoo sii sheegay oo saxaabadiisiibuu baray sala allahu calayhi wasalam silsiladaasaa la soo mariyey dadka mu'miniinta ahina sidaasay rumeeyeen oo ay ictiqaadiyeen xaq inay tahay kalaamkaasi waxa weeye kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay qur-aankaasi inuu kalaamullaahi yahay ee kalaam bini aadam iyo bashar ku hadleen inaanu ahayn ayay ictiqaadiyeen muminiintiina cid kale in loo tiiriye maaha waxaa dhacday mararka qaarkood in qur'aankii loo tiiriyey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inahu la laqowlu rasuulin kariim ama jibriil loo tiiriyey inahu qowlu rasuulin kariim labada ayadood labadabana waxaa loogu tiiriyey bay culimmadu yidhaahdeen waa tabliiq iyo gaadhsiin jibriilna wuxuu loogu tiiriyo o layidhi waa qowl rasuul kariim oo sharaf leh hadalkiisii weeye waa gaadhsiintuu nebi maxamed soo gaadhsiinaya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamedna waxaa loogu tiiriyey sala allahu calayhi wasalam inahu laqowlu rasuulin kariim wamaa huwa biqowli shaacir qaliila maa tu'minuun loo yidhi isagana waa tabliiq waxa weeye gaadhsiinta uu ina soo gaadhsiinaya sala allahu calayhi wasalam baa loogu tiiriyey wailaa miyay suurtoobi lahayd hadal qura oo waxa weeye nebigana loo tiiriyey jibriilna loo tiiriyey oo leey hadalkani jibriille waa ku hadlay nebiguna waa ku hadlay wax suurtoobaya may ahaateen waa kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala jibriil iyo nebi maxamed sala allahu calayh wasalamna waxaa loogu tiiriyey tabliiqa ayna soo gaadhsiinayaan ayaa loogu tiiriyey waxayna yaqiinsan yihiin kalaamka ilaahay inuu xaq yahay xaqiiqo inuu yahay ayay ictiqaadsan yihiin mu'miniintu oo aan waxa weeye majaaz ahayn ilaahay subxaanahu watacaala waxa loo tiiriyo ee loo idaafeeya laba qayboodba loo qaybiyaa wax macaani ah ilaahay in loo idaafeeyo sida kalaamullaah samcullaahi cilmullaahi taasi waxay noqonaysaa min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufihi sifada in loo tiriyo mawsuufkeeda nooca labaad waa idaafatu acyaan shay cayn oo daato ah in ilaahay loo idaafeeyo beytullaahi ama carshullaahi ama naaqat ama cabdullaahi haddii waxaan ilaahay loo idaafaynaya loo tiirinaya ay daato tahay waa idaafat lmakhluuqi ila alkhaaliq idaafat lmakhluuqi ila alkhaaliq weeye makhluuqii baa waxaa loo idaafaynaya khaaliqii maxaa loogu idaafeeyey ile makhluuq oo dhani waa khalqullaahi hada khalq waxaa kuwan si gaara loogu idaafeeye bay yidhahdeen waa min baabi tashriif waa min baabi atashriif naaqat iyo beytullaahi sharaf gaaroo ay ayaa loogu daafeeyey laakiin hadduu shaygu shay macaaniye yahay oo aan daata lahayn sida cilmullaah ama kalaamullaah ama samcullaah waxay noqonaysaa sifo loo idaafeeyey mawsuufkii idaafatu sifati ila almawsuufi ayay noqonaysaa laysa bimakhluuqin ka kalaami albariya qur-aankanaynu akhriyaynaa dad waxay aaminsan yihin waa makhluuq ahlubidaca muctasiladii qayrkood waxay leeyihiin qur'aankani waa makhluuq waa makhluuq sidaa hadalkeenuba u abuuran yahay loo abuuray ayaa kana loo abuuray kalaamka ilaahay ma aha tii buu sheikhu radinayaa markaasuu yidhi laysa bimakhluuqin ka kalaami اlberiya <clears throat> aanku inaanu makhluuq ahayn adilo badan laga qaadanaya waxaa ka mida ah qowluhu tacaala alaa lahu اlkhalqu wاlmru alaa lahu اlkhalqu wاlmru waxaa la kala saaray khalqigii oo makhluuqii ah iyo amarkii oo waxyigiiah ayaa la kala saaray haddii qur-aankani uu makhluuqa un ka mid yahay dee lama kala saareen alaa lahu alkhalqu waاlamr nabigeenna sala اllahu calayhi wasalam adciyadiisa waxaa ka mid ahaa acuudu bikalimaati اllaahi taama acuudu bikalimaati illah kalimaadka ilahay waa qur-aankan waa la magan gelaya hadduu qur makhluuq yahay ma makhluuq waa la magan galaa la makhluuq in la magan galaade ma banaana saa daraaddeed maadaama la magan galay qur-aankan qur'aankan ou nebigu sala allahu calayhi wasalam magan galay cidna magan geliyey waxaa laga deliishaday oo ay a'immadii diintu ka deliishadeen qur-aanku inaanu makhluuq ahayn ayay ka deliishadeen qur-aanku inaanu makhluuq ahayn marka qur-aanku waa kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waraaqaha uu ku qoran yahay iyo khadka uu ku qoran yahay waa makhluuq laakiin ka qorani ka qoranee xuruuftaadahii isagu waa kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa hadalkii ilaahay ku hadlay waa hadalkii ilaahay ku hadlay xuruuftaasuu ilahay ku hadlay subxaanahu wa tacaala xuruuftaas ayuu ilahay ku hadlay laysa bimakhluuqin ka kalaami albariya cidda maqashay buu yidhi shiikhu oo markaa zacmiyey inuu kalaamu yahayna faqad kafar waa gaaloobay laa shaka fi takfiirihi in la gaalaysiinayo shaki kuma jiro ibnu qayim raximah اllah wuxuu yidhi takfiirkiisa waxaa ku tegey khamsuuna caaliman konton caalim ayaa mid waliba wuxuu sheegay qofka yidhaahda qur'aanku waa makhluuq qur-aanku waa kalaam اlbashar qur-aanku waa kalaam iyo hadal bini aadam ku hadlay qofka yidhaahdaa inuu gaal yahay konton caalim baa sheegay buu yidhi konton caalim ayaa sheegay ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay in waxa weeye naarta uu gelayo se uu leeyahay saqar alla waa ceebeeyey oo waa dhaleeceeyey naarna waa ugu goodiyey kii yidhi waxa weeyaan qur-aankani waa kalaamulbashar ahlucilmigu waxay idhahdeen waliid ibn اlmugiira almakhzuumi ninkii odayga ahay la odhan jiray odayaashii quraysheed buu ka mid ahaa min akaabiri kufaari makata wa cudamaa'ihim kufaartii maka kuwii ugu waaweynaa ee madaxda ugu ahaa ee waxaweye laga dambayn jiray ayuu ka mid ahaa de khaalid aabihi khaalid bn dabadeetana nebigu u yimi salى اllahu عalayh wasalam markaasuu bal aan soo dhegaysta anugu waxaan akhriyaya isuga nebigu u yimi nebigii qur-aan buu akhriyey sala allahu calayhi wasalam qur-aankii buu dhegaystay dabadeetana wuxuu yidhi wallaahi waxaani kalaan bini aadan ma aha sixir ma aha oo shicir ma aha oo waxa weeye waan dhegaystayo midnaba ma aha isagoo waxa weeye jibaysan buu soo baxay oo kuba siganaya inuu nebiga sala allahu calayhi wasalam rumeeyo dabadeetna afarta kana lagaga yimi odayaashiio dee waxa weeye waa loo hanjabay oo suurtagal ma habal adigoo odaygaygii ah sidee baad arrinkaa dee waxa weeye nebiga ugu rumaysaa sala allahu calayhi wasalam dabadeed markaasuu ka noqdo markaasuu yidhi in huwa ilaa qowlu lbashar ilaahay subxaanahu watacala waa ka qur-aanka kaga warramay inahu faqutila kayfa qadar uma qutila kayfa qadar uma nadar uma cabasa wabasar uma adbara wastakbar ayna digshadii noqota faqaala in haada ilaa sixrun yu'ar in haada ilaa qowlu lbashar markaasuu waxa weeye arrinkii sidii markii hore u aaminay si aan ahayn buu waxa weeye sheegay oo yidhi in haada ilaa sixrun yu'ar wax kale mee waa sixir weeye waxa weeye waana qowl bini aadamuu ku hadlay alle wuxuu yidhi sa uslihi saqara waxaan kaa gelin doonaa naarta saqara ayaan gelin doonaa idan cidda tidhaahda waa kalaam bashar oo bini aadam ku hadlina cidda tidhaahdaa naarta saqara ayuu leeyahay waa gaal waxa weeye aan gaalnimadiisana shaki ku jirin qowlka basharkana ma shabaho oo de waynu soo aragnay ilaahay subxaanahu wa tacaala isku dariiq baa la marinayaa laysa ka milihi shayun wa asamiicu albasiir laysa ka milihi shayun waxay u taallaa sifaadka ilaahay oo dhan bay u taallaa meesha sifo qura hadalka sifo qura laga yidhaahdo ayaa sifaadka oo dhanna laga odhanaya waxay ka qaacidahaan culimmadu yidhahdaan alqowlu fii bacdi asifaati kalqowli fii bacdin alqowlu fii bacdi asifaati kalqowli fii bacdin hal sifo hadalka laga yidhaahdo oo dhanna laga odhanayaa ahlu sunnaha dariiqadoodu waa taa ma lexleexato waa wax haabitoo sugan ama ahlulbidaca iyagu way idiraabeen way wareereen waxoodu wax haabitoo sugan ma aha sidaas daraaddeed ba arkaysaa dawaaifta qaarkood oo odhanaya anagu sifaatka qaarna waa sugayna qaarna waa diidayna qaar baa toddoba sifo sugay shaaciradiiyo qaarkood toddobay sugeen intii kalena waa diideen way ku idiraabeen qaacido sugan oo haabitaanay ka lahayn sida ahlusunnaha ahlu sunnugu way ka hawl yaraystaan waxay idhaahdeen sifa qura hadalkaanu ka nidhi ayaa sifaadka kale oo dhanna laga odhanaya warku waa dhay marka sifadii kaste lasoo qaadaaba ilaahay subxaanahu wa tacaala baa lagu sifaynayaa iyadoo kayfkeeda iyo qaabkeedana aan la sheegaynin waxa weeye tamhiilna aan lagu samaynaynin oo makhluuqa sifaadkiisa aanay la mid ahayn lana tacdiilinaynin lana taxriifinaynin walaa yushbihu qowla albashar kadibna wuxuu yidhi sheikhu qofka ilaahay ku sifeeya tilmaan ama macne macaanida basharka ka mid ah kaasi waa gaaloobay waa gaal weeye qofka ilaahay ku shabaha sifooyinkiisa sifo ka mid a ah, man shabaha allaha bikhalqihi faqad kafara siday aimadii salafku odhan jireen qofka ilaahay ku shabaha khalqigiisa ka ku shabahaa kaasi waa gaal wixii ilaahay isku sifeeyey qofka diidaana kaasina waa gaal ilaahay laakiin in sifooyinkiisa loo sugaa oo la yidhaahdo ilaahay sifooyinkaa uu isu sugay waa leeyahay taas tashbiih maaha ta ahlu sunnaha lagu dhaleeceeyey ee lagu tashniiciyey ahlu sunnaha inay sifaadkii ilaahay qur-aankiisa ku sheegay nebiguna sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa ku sheegay inay ilaahay u sugeen min hayri taxriifin walaa tamhiil wa min hayri tacdiilin walaa takyiif taasa ahlu sunnaha lagu dhaleeceeyey oo muctasile iyo kayrkoodba ku dhaleeceeyeen oo yidhahdeen ilaahay bay ku shabahayaan waxa weeye makhluuqa oo tashbiih waxay u yaqaanaan muctasiladu tashbiih waxay u yaqaanaan ilaahay oo sifaadkiisa loo sugo ayay tashbiih u yaqaanaan hada tashbiih ma aha cidday nagu dhallaacaynaysaaba haynagu dhallaacaysee ilaahay sifaadkiisa waynu u sugaynaa qur-aankana ku yaalay axaadiista nebigana ku yaalay innagoo afartaa shay iska ilaalinayna min ayri tamiili walaa takyiifi wa min ayri tacdiili walaa taxriifin ciday inagu dhaleecaynaysaa bay nagu dhaleecayseen alimaamu axmed imaamu ahlusunna ayaa waxaa hadalladiisa ka mid a waxa weeye laa nuziilu minhu صifata min صifaatihi lishanaacatin shunicat ilaahay sifaadkiisa mid ka mida u diidi mayno xumayn la xumeeyey daraaddeedna ugu diidi mayno ciddii xumaynaysa waa xumayso laakiin waan u sugaynaa ilaahay subxaanahu watacaala sifooyinkiisa marka walaa yushbihu qowla albashar kalaamka ilahay qowlka bini aadamka ma shabaho waa ka duwan yahay faman absara hada ictabar cidda arrinkaa waxa weeye il wanaagsan ku egtaa waa ku ictibaaraya buu shekh waa ku cibro qaadanaya wa mili qowli alkufaari inzajar hadallada gaaladana ay ku hadleen ee yidhaahdeen qur-aanku waxa weeye waa kalaam bini aadam iyo wixii la midana waa ka dheeraanaya waxaanu ogaanayaa yaqiin inaanu kalaamkii basharka ee bini aadamka la mid ahayn ayuu ogaanaya alashaacira nimanka la yidhaahdo iyagu way ogol yihiin sifatulkalaam oo ilaahay waxay u sugayaan sifo loo yaqaano sifatulkalaam way ogol yihiin sifaadka ay ogol yihiin bay ka mid tahay laakiin kalaamka ay sugayaan kalaamka ahlusunna sugay ma aha waxay sugayaan kalaam la yidhahdo macno nafsiya waxay leeyihiin kalaamka ilaahay aan u sugaynaa waa macno nafsiya oo daatadadaatada ilaahay ku jira oo aan xaraf iyo waxaweeye sawd midnaba lahayn qofku macaanidiisa markuu halkaas ka fadhiyo waxa uu ku xashaashaqaya naftiisa ka gooxaysa hadhowtoola markaa darsiga halkaa maro halkaa ka soo laabo halkaa maro naftiisa waxa ka gooxaya ayay kalaam u yaqaanaan ashaacira laakiin kalaamka waxay leeyihiin cod iyo xaraf midnaba ma laha kalaamka ilaahi subxaanahu watacaala hada laysa bikalaam kaasi kalaam lama yidhaahdo nusuus badan baana sheegaysa oo aayaad iyo axaadiis iyo ijmaacii salafku ay ku jimacsan yihiin inaan waxa weeye kalaam lo odhanin almacna nafsi kalaam lama yidhaahdo adilada tilmaamaysa waxa weeye inaan kalaam la odhanin waxaa ka mid a inii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyowma insiya maala waxaa kaloo ka mida qowluhu tacaala faawxaa ilayhim an sabbixuu bukratan wacashiya aayatuka anlaa tukalima annaasa baa layidhi aayatuka anlaa tukalima annaasa alaaa layaalin saweeyan calaamadaadu waxay tahay in gabadhu ku uraysatay calaamadu waxaa ku ah baa la yidhi saddex maalmood inaan dadka la hadlin anlaa tukalima الnaasa ثalaaثa layaalin sawiya nacam fakharaja calىa qowmihi min اlmxraabi faawxaa ilayhim an sabixuu bukratan wacashiiyan macaanida naftiisa kusoo dhacaysay wuxuu ku tilmaamayey faraha oo ugu ishaarayey sidaa yeela oo sidan yeela oo sujuuda oo rukuuca iyo wixii lamida hada laysa bikalaam markaa kalaam ma aha kalaam ma aha fuqahada oo dhan waxay isku waafaqsan yihiin dhammaantood qofku markuu salaada ku jiro wuxuu inaanay salaaddu kaga buraynin cind alashaacira qof hadduu salaadda tukanayo oo xashaashaqo waxaweye naftiisa macaani ka xashaashaqo dee ninkaas waa hadlay soo maa alkalaamuna yubdulu salaa kalaamkuna salaadda waa buriyaa marka hada laysa bikalaam kalaam ma aha way kala duwan yihiin qofku wuxuu ku hadlo iyo waxa uu naftiisa ku qarsanaya naftiisa kaga xashaashaqayo labay kale yihiin labay kale yihiin ilaahay subxaanaه wa tacala nebigu wuxuu yidhi in allaha tajaawaza liummatii fii ma xadaat bihi anfusuhaa maa lam tatakalam bihi aw tacmal ilaahay wuxuu ummadayda u dhaafay wixii ay naftooda ku xashaashaqayso xadiiu nafs baa la yidhahdaa ummaddayda waa u dhaaf u qaban maayo maa lam tatakalam bihi intaanay ku hadlin marka waa la kala duway xadiiu nafsigii iyo kalaamkii caadiga ahay qofku ku hadlayey labay keliyin waa kala duwan yihin idan ashaaciradu hadalka yidhaahdeen waxa weeyaan kalaam nafsi baa jira laa daliila lahu daliil male marka ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala xataa yasmac kalaam allah wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah kalaamka ilaahay ay maqlayaan ma macaanida nafsida ahba ee nafta ku jirta aan sooba baxaynin ee aan laba maqlaynin waa baail wey kitaabku ilaahay may deliishanin sunno nebina may deliishanin ijmac salafna may deliishanin hadda maxay deliishadeen nin gaal oo kiristaana beyt shicira uu ku hadlay oo weliba la isku khilaafsan yahiin ma ka sugan yahi mise kama sugnaa ayay deliishadeen ina alkalaama la fi lfu'aadi in la yidhaahdo oo kiristaan oo khabiifa ayay deliishadeen hadalkiisa sidaa daraaddeed ibnu taymiya markuu ku tashniicinayo ee uu maagayo wuxuu yidhi qubxan liman nabada alkitaaba waraa'ahu waida istadalla yaquulu qaala alahdalu qubxan xumaana waxay u sugnaatay liman nabada alkitaaba wara'ahu mid waxa weeye kitaabkiis kitaabkii ilaahay dhabarkiisa ka tuuray waa shaacirada dee kitaabkii may tuurin hadday tuuraan ku gaaloobi lahaayeen bimacnaa ku camalfali maayaan mana deliishanayaan oo wayda stadalla hadduu istiado wax deliishanaa yaquulu wuxuu odhanaya qaala alaqdalu aqdal baa sidaa yidhi war maxaa kugu daliila kalaamka nafsiga ah qaala alaqdalu waa kiristaan weliba moogta dee ahlu sunnuhuna maxaa idinku deliila kalaamku inuu yahay sawtna leeyahay xarafna leeyahay waxay deliishanayaan aayaad iyo axaadiis iyo ijmaaci salafka marka ashaacirada warkooduna waa kaa kalaamka ay sugayaan dad meelaha ku aragto sifatulkalaam baanu sugaynaa kalaam caadiya maaha waa kalaam nafsi bay sugayaan ee kalaamkii waxa weeye ahlu sunnuhu sugayeen maaha wاlru'yatu xaqun liahli اljannati bغayri ixaadaةi walaa kayfiyatin halkaa inoogu joogo allah subxana w taala